alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaaraka calى nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii sideed iyo tobnaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximah اllahu tacaala waxaynu soo dhammaynay dowrkii ama mujaladkii koobaad waxaa halkan ka bilaabanaya dowrkii labaad qeybtii hore waxay ku ka soo bilaabatay ilaa nebiga dhalashadiisa sala allahu calayhi wasalam laga soo bilaabo ilaa waktigii uu soo hijrooday oo magaalada maka uu yimid nolosha ayaynu soo qaadanay yaraantiisii qaabkuu ku koray agoonnimadiisii rajaynimadiisii dhalinyaronimadiisii isagoo nebiga laga dhigay sala allahu caleyhi wasalam galadii oo dhibaysa saxaabadii oo hijrootay nebigoo haddana soo hijroodo oo maka madiine yimid arrimahaas aynu soo qaadanay magaaladii madiine markii la yimid wixii ka dambeeyey uu mujaladkani ka bilaabanayaa muqadimo yarra uu u sameeyey musanif bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed makhluuqiisa gaarsiinayay allihii arraxmaani naxariista gaarkaa naxariisanayay yaa ayuha nnabiyu nebiyow innaa annagaa arsalnaaka ku dirnay shaahidan xaalaad tahay mid markhaati furaya wa mubashiran xaalaa tahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaalaa tahay mid digaya wa daaciyan xaalaa tahay mid dadka ugu yeeraya ilallaahi ilaahi diintiisa biidnihi ilaahay idankii wa siraajan xaalaad tahay faynuus muniiran ee xaqa ifinaya wabashir u bishaaree nebi maxamedow almu'miniina dadka mu'miniinta waxaad ugu bishaaraysaa bi-anna lahum ayaga inuu u sugnaaday min allaahi alle xaggiisa fadlan ixsaan iyo dheeraad kabiiran ee weyn walaa tutic ha yeelin alkaafiriina kuwa gaaloobay oo gaalnimadooda caddaystay iyo walmunaafiqiina kuwa uurka gaallada ah wadac isaga teg adaahum dhibkooda watawakal tala saaro cala allaahi alla dushii wakafaa wuu ku filan yahay bilaahi alle wakiilan mid la tala saarto aayaadkan qeybta koobaad ya ayuha nebiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira nabiyullaahi maxamed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay shan tilmaamood ee si fiican u dhageyso tilmaanta koobaad waxaa weeye shaahid markhaati inuu yahayoo acmaasha ummadda nebi maxamed ay samaynayso ayuu kaga markhaati kacaya hadduu wanaag sameeyeenna wanaag bay sameeyeen buu leeyahy wuu u markhaati furaya hadday xumaato sameeyeenna xumaatay sameeyeen buu leeyahay wuu ku markhaati furaya waa shaahid marka tilmaanta labaada uu leeyahay waxaa weeye mubashir waa bishaareeya oo dadka wan wanaagsana khayrka sameeya khayrka ayuu ugu bishaaraynayaa oo waxay yidhaahdaan qofka hogaamiyaha ah bulshada iyo shacabka ku xiran waxaa haboon qalbigooda inuu ku abuuro farxad iyo bishaaro marka wuu u bishaareynaya nebi moxamed sala alla alay wasalam qofkii khayr sameeyey inuu guuleysanayo waa tilmaanta labaado waa mubashiran tilmaanta saddexaad waxaa weeye nawanadiiran waa dige dadka xumaha samaynayo wuxuu leeyahaa xumahan iska daaya haddiidaan ka waantoomin meel xun baa idiin dambayso waa laydin cadaabaya waa nadiir marka tilmaanta afraadi waxaa weeye wadaaciyan ila allaahi biidnihi ilaahay dartii buu dadka ugu yeerayaa iyo diintiisoo ilaahay baa u fasaxay arrinkaas isaga ah oo qofku markuu dadka diinta ugu yeerayo waa inuu la rabo dadka iyo ilaahay inuu isku xiro oo dadka ilaahooda uu baro uu yidhaahdo ilaahay raaca u hoggaansama waa inuusan dadka ugu yeerin aniga ibarta keliya oosan isaga isugu yeerin ilaahay ugu yeero ugu dambayn wa siraajan muniira siraajka waxaa loo yaqaanaa faynuusta la shito wa siraajan faynuus muniiran ee wax ifinaya xaggee lagaga shabahayaa faynuusta dadka inta ifsada bay mugdiga kaga baxaan nebi moxamed baa ka fiicanoo mugdigii dulmiga iyo jahliga iyo gaalnimaday dadku ku jireen bay kaga baxayaa nebiga iftiin iyo iimaanna way helayaan shantaa tilmaama markii lagu sheegay shaahidan wa mubashiran wanadiira wadaaciyan ila llahi biidnihi wasiraajan muuria soo shan tilmaamood maaha baa waxaa la soo celiya haddana shantii arrimood wax badanoo ka mid a ah ama shantiiba la odhan karo ama afar la odhan karo wax muqaabil ah waxaa la yihi wabashir اlmu'miniina biana lahum fadla kabiira mu'miniinta waxaad ugu bishaaraysaa inay ilaahay agtiisa ku leeyihiin fadli weyn oo waa maxay inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran soo ma ahayn waa bishaarin bishaaraynaya wabashir ilmuminiina biana lahum fadlan kabiira walaa tuic ilkaafiriina walmunaafiqiin gaaladu labay u qeybsamaan qof qalbigiisuna gaal yahay korkiisuna uu gaal yahay gaalnimadiisana muujistay waa kaafir munaafiqana waxaa loo yaqaanaa waa qof qalbiga ka gaal ah oo aan ilaahiy rasuulkiisa rumaysnayn laakiin afka inaga tusaya inuu muslim yaho ohanayo muslim baana labadaa qoloba nebi maxamedow ha yeeli warna ha ka qaadan waxay culimmadu leeyihiin meeshaa la leeyahay walaa tutiici ilkaafiriina waalmunaafiqiin waxay ku tusinaysaa digniintii ahayd wanadiiran soo garan maysi waa digniintiioo dadku u digay waxyaaluhu kaga digayana waxaa ka mid ah labadaa qolo adiguna ha atiicin warkooda ha qaadan bulshadana uga dig waa nadiirkii qeyb ka mid ah wadac cadaahum watawakal cala allaah ilaahay tala saaro wadaaciyan ila ilallaahi soo lama odhan ilahay buu dadka ugu yeerayay ilaahay dadka markaad ugu yeeraysa dadku way ku dhibayaan ilaahay tala saaro wakafaa billaahi wakiilan ilaahay wuu ku filan yahaa ruuxii tala saarta mid ku filan weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa marka tawakul faray inuu ilaahay tala saarto aayaadkaas marka dhowrka ahi shantaa tilmaamoodoo nebi maxamed ilaahay uu ku tilmaamay ayaa meeshaa ka muuqata shantaa ayadoo shantaa tilmaamood waxaa ka mid ah wasiraajan muniira faynuus ifaysa ayuu ilaahay ka dhigay nuur ilaahay asagaa wuxuu isku tilmaamay inuu nuur yahay nuur allaahu nuuru samaawaati samaawaadka alla midka nuuriya weeye marka asagu nuur buu isku tilmaamay kow labo ilaahay nebigiisa wuxuu ku tilmaamay nuur wa siraajan muniira saddex kitaabkiisana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nuur wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina waxaan idiin soo dejinnay nuur weliba iftiinkiisu uu cad yahay liajli daalika baa kitaabka ilaahay qofka qaata sunnada nebigana qaata qofka asagaah wuxuu noqonayaa qof nuuraya qalbigiisaa nuuraya oo iimaankiisaa nuuraya oo mustaqbalkiisa aakharaa nuuraya marka nuurkaas inaan ka faa'iidaysanaayo waa muhim taasi waa muhim marka yaa ayuha nebiyu nebiyow innaa anagaa arsalnaaka ku soo dirnay shaahidan xaalaad tahay mid markhaati furayo ummaddaad ku markhaati furaysaa xumo iyo wanaag waxay sameeyeenba wa mubashiran adoo ah mid dadka u bishaaraynaya wa nadiiran adoo digaya oo dadka xumaha uga digaya wa daaciyan adoo dadka ugu yeeraya ilallaahi ilaa diin illaahi ilaahay diintiisa biidnihi ilaahay ogolaanshihiisa iyo idinkiisana ugu yeeraya wa siraajan adoo ah faynuus muniiran ee xaqa ifinaya wa bashir u bishaaree almu'miniina mu'miniinta waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum ayaga inay u sugnaaday fadlan ixsaan iyo wanaag kabiiran ee weyn walaa tutic ha yeelin alkaafiriina kuwa gaaloobay iyo walmunaafiqiina kuwa uurka gaallada ah wadac isaga tag adaahum dhibkooda dhibka ay kuu geysanayaan macnaha isaga tag waxaa laga wadaa isaga dulqaado waa wixii la isleeyahy wanaag baa ka imaanaya watawakal tala saaro calallaahi alla dushiisa wakafaa billaahi alla wuu ku filan yahay wakiilan tala saarasho ruuxii tala saarta ilaahi waa ku filan yahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina innaa annaga ayaa fataxnaa kuu furnay laka adiga fatxan furid mubiinan ee cad liyakfira suu kuugu dhaafa laka adiga allaahu alle maa wixii taqadama hormaray oo min dembika dembigaaga ah iyo wamaa wixii ta-akhara dimaray wayutima inuu dhammaystiro nicmatahu barwaaqooyinkiisa calayka nebi maxamedow dushaada wayahdiyaka inuu ku hanuuniyo siraatan jid mustaqiiman ee toosan aayaddan aayadda suuraddaani suuratulfatxi nabiyulaahi maxamed saan arki doono sulxul xudaybiya markuu ka noqday kusoo degtay sanadkii lixaad oo hijrigayna kusoo degtay sanadkii lixaad oo hijriga waana inoo imaan doontaa kitaabka qeybtaana inoogu imaan doontaa marka inaa fataxnaa laka fatxan waa sulxul xudaybiya sababtoo ah sanadkaa wixii ka dambeeyey khaybarna wuu furtay makana wuu furtay daa'if iyo meelo badan buu nebigu furtay sala allahu caleyhi wasalam ilaahay marka wuxuu ku tilmaamay furasho cad ayaanu kuu furnay furashadaa waxaa ka dambeeyey marka afar qodob baa halkan lagu sheego qodobka koobaad waxaa weeye makfira oo dembi dhaafa liyakfira laka allaahu maa taqadama min dambika wamaa ta'ahara waa maqfira dembi dhaaf qodobka labaad waxaa weeye wayutima nicmatahu calayka ilaahay inuu dembigaaga dhaafo ee waxaa ka wadaa ilaahay inuu kuu barwaaqeeyo qodobka waxa weeyaan kale waxa weeye wayahdiyaka siraata mustaqiima ilaahay jid wanaagsan inuu kugu toosiyo liyakfira laka allahu maa taqadama min denbika wamaa taahara kow wayutima nicmatahu calayka labo wayahdiyaka siraata mustaqiima saddex qeyb kaloo afraad baa jirta laakiin hadda meeshaan kuma qora wayansuraka allahu nasran casiiza qeybta afraad taas weeye laakiin hadda saddex baan haynaa saddexdaa qodob baa waxay kutusinayaan dembi dhaaf nebiga dembigiisa la dhaafay kow nicmadoo loo dhammaystiray labo hidaaya jidka mustaqiimka ahee toosan ilaahay uu ku hanuuniyey sidaa awgeed haddaad barwaaqo haysatid waxaad ogaataa ilaahay baa ku siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaala waxaad barwaaqo haysataan xag ilahay bay ka yimaadeen waad caafimaad qabtaa saakaa soo toosta dad badan baa sariirta saaranoo xanuunsan ilaahay baa ku siiyey caafimaadka jacayl iyo wanaag baad waxaad u qabtaa inaad waxbaratid oo khayrka iyo wanaagga kororsatid yaa ku siiyey allah baa ku waafajiyey awooddaada kumaadan imaan waa toosan tahay oo waxa xun baad ka baqaysaa waxa wanaagsanna waad ku dadaalaysaa wayahdiyaka siraada mustaqiima yaa ku toosiyey oo jidkaa toosan kugu hanuuniyey allah ha kadsoomin oo markaa isohan wallahi waan hanuunsanahayo salaadahaydagan tukadaayo ragga anaa ka fiican waxba ha kadsoomin waa lagu siiya waxaad haysatay yaa ku siiyey allah alxamdu lilaahi nabadgelya kusoo toosta alxamdu lilah waa caafimaad qabtaa alxamdu lilah casharkii baad ka baxday alxamdu lilah ilaahay baa ku waafajiyay inaad dhegaysato oo fahamtid alxamdu lilah ilaahay baa kuu siyaadinaya lain shakartum laasiidanakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid innaa annagaa fataxnaa kuu furnay laka adiga fatxan furasho mubiinan ee cad liyakfira suu kuugu dhaafo laka adiga allaahu alle nebi maxamed baa lala hadlaya suu alla kuugu dhaafo maa wixii taqadama hormaray oo min dembika dembigaaga ah dembigaa nebi maxamed uu horay u galo loo dhaafay muxuu yahy culimmadu waa isku khilaafeen qolyo waxay leeyihiin wixii nebiga intaan laga dhigin ka hor jiray weeyaan wax loo dhaafay qolyana waxay leeyihiin dembiga loo dhaafay nebiyullaahi aadam dembigii uu galay oo geeddii uu cunay ahayd weeyaan wax daliil oo ku soo arooray ma leh wamaa ta'akharna sidaasoo kale culimmadu isugu khilaafsan yihiino dunuubtay inuu galaaba laga ilaaliyeyba sidaa awgeed baa waxaa laga soo qaaday qof lagaba dhaafayba ama ma ahane wamaa ta-ahara weeye ummaddiisu dembigay gelaysay ayaa loo dhaafay ayaduna wax daliiloo khaasa maleh tafaasiir kalena way jirtaa wa inuu dhammaystiro nicmatahu barwaaqooyinkiisa nicmadu waa mufrad nicma waa la idaafiyey macnaheedu waxa weye waa barwaaqooyin tiro badan calayka dushaada barwaaqooyinkaad haysatid ilaahay baa ku siiyey wayahdiyaka inuu ku toosiyo ku hanuuniyo siraatan jid mustaqiiman ee toosan alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo anzala kusoo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa muxamed ah alkitaaba kitaabka qur-aanka ah walxaal lam yajcal uusan u yeelin lahu kitaabka ciwajan qalloc qayiman xaaluu yahay kitaabkaa mid toosan liyundira suu nebigu ugu digo dadka uga diga ba'san cadaab shadiidan ee daran oo min ladunhu agtiisa ka ahaaday wa yubashira suu ugu bishaareeya almu'miniina dadka mu'miniinta ah alladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan anna lahum ayaga inuu u sugnaaday ajaran abaal xasanan ee wanaagsan suuraddan waxaa jirta shan suuradood oo qur-aanka ka mid ah oo alxamdu ku bilaabata shantee weeye shan suuradood oo qur-aanka ka mid o ah, alxamdu ku bilaabata tan waatana waa suurat lkahfi ancaam labo saddex afar faatix shantaas suuradood alxamdu ku bilaabataa jirta soo ma xusataan kow meeshaan ilaahay inuu asagu ammaan mutaystay ammaantiisiba wuxuu ka ratibay inuu nebi maxamed qur-aanka kusoo dejiyey sal alla alih wasalam alla ilahi waa ku ammaanay inuu nebi maxamed kitaab qur-aana kusoo dejiyey kitaabka qur-aanka waxaa la yidhi walam yajcal lahu ciwajan qalooc ma leh wax qalqalooca ah. kitaabka innagaa lainoo soo dejiya soo halkaasay culammadu waxay yidhaahdaan noloshaadu hadday qur-aanka aysan ku salaysnayn oo qof ahlu qur-aana aadan ahayn qalqalooc ka bixi maysa noloshaadu nolol qalloocsan oo rafaad oo silcad ku jiri laakiin noloshaadu hadday tahay nolol ku salaysan qur-aanka ilaahay qur-aanka aad dhigatid dhegaysatid tafsiirka baratid xifdidid qur-aanka ku subcisid noloshaadu ay noqoto nolol qur-aanka ku salaysan waa toosaysaa sabab qur-aanka aada noloshaada ku salaysayba qallooc ma leh sidaa ma la fahmo sidaa ogeed ba waxay yidhahan dadka dadka ugu dunuubya oo ugu fiican oo ugu toosnaan badan waa dadka ahlu qur-aanka ma la fahmo qodobka qur-aanka ilahay marka ku dadaala aan ku wada dadaalo weliba aan baranno aan xifdino aan ku subcinno aan nolosheenna ku salayno dadkana aan baro wadaaciyan ila allahi biidnihi siraaja muniiran ba soo maraynin qodobka marka waa qodob muhima ah. qur-aankii mar haddii la yidha qallooc ma leh oo uusan qallooc lahayn qur-aanka ilaahay inuu ku dulmiyo oo dulmi kaa gala haka rajaynin wax allaala wuxuu kuu sameeyey waa cadaalad wax allaala wuxuu kuu sameeyey wax allaala wixii xuguma uu ridayna nuqsaan ma laho waa wax wada dhammaystiran meeshii meel walba ku habboonayd buu dhiga qayiman waa toosan yihi kitaab toosan weeye kitaabkaani qallooc ma lahayn soo maa mar hadduusan qallooc lahayn waa maxay qayiman ujeeddada logu talagala maxay tahy liyundira ba'san shadiida min ladunhu cadaab daran oo ilaahay agtiisa ka ahaaday cadaabkaas inuu qur-aanka ka digo oo yidha war iska ilaaliy war sidaa isaga jira iyo wa yubashira almu'miniina mu'miniinta inuu u bishaareeyo hadday taan waxaan soo marray nebiga in la yidhi wabashir ilmu'miniina bianna lahum fadlan kabiir min allahi fadlan kabiira soo mana soo marin wayubashira almu'miniina mu'miniinta inuu u bishaareeyo mu'miniinte aladiina yacmaluuna asaalixaat muuminiintaasoo camal wanaagsan sameeya waa camal lagu dhisay kow towxiid iyo iimaan labo ku salaysan ikhlaas oo ilaahay darti aad waxaan u samaynaysa saddex nabi moxamedna aad kaga daynaysay sala allahu calayhi wasalam saddexdaa shay marka laga helo camalka baa waxaa la yihahdaa camal saalixa anna lahum ajaran xasana abaal wanaagsan bay helayaan jannaday gelayaan cadaabkay ka badbaadayaan farxad weligood bay ku noolaanayaan markay dhintaan ka bacdina alxamdu mahad lilaahi alla ayuu u sugnaatay alladii allahaasoo anzala soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa addoonkee weeye waa nebi moxamed sal lla slam suuradda tan ka horreysay subxaana aladii asraa bicabdihi inuu addoon ilaah yahay nebi moxamed waa sharaf addoon ilah inaad noqoto adigana sharafka kuu noqonaysa alkitaaba kitaabka oo walam yajcal aan u yeelin lahu kitaabka ciwajan wax qallooca ah. qayiman xaalu yahay kitaabkaa mid toosan liyundira suu uga digo nebigu ama liyundira suu qur-aanku uga digaa ba-san dhibaato shadiidan ee daran oo mid ladunhu ilaahay xaggiisa ka haataiyo agtiisa wayubashira suu ugu bishaareeya almu'miniina mu'miniinta aladiina kuwaasoo yacmaluuna samaynaya asaalixaati acmaasha wan wanaagsan anna lahum bianna lahum ayaga inuu u sugnaaday ajran abaal xasanan ee wanaagsan wasalaatu ammaan iyo naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ahaadeen muxamedin ee muxamed ah alladii muxamedkaasoo ama sayidkaasoo xaaraba la dagaalamay albaaila baailka waxa xun dhan buu la dagaalamay wa ayada wuxuu taageeray oo xoojiyey alxaqa shayga wanaagsane xaqana wuu taageeray wa tamasa wuxuu tirtiray alradaa'ila dhaqamada xunxun radaailka waxa hooseeyo liita dhaqamada xunxunna wuu tirtiray wa axyaa wuxuu nooleeyey alfadaa'ila waxyaalaha wan wanaagsan wa tamama wuxuu dhammaystiray makaarima al akhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan wahadaa wuu hanuuniyey annaasa dadku wuxuu ugu yeeray ila siraati jid almustaqiimi ee toosan siraati aladiina kuwii wadooyinkooda ayuu ugu yeeray ancama uu u barwaaqeeyey allaahu alle calayhim dushoodoo min annebiyiina nebiyaashii ah iyo wasidiiqiina dadkii runta badnaa iyo washuhadaa'i kuwii shahiiday iyo wasaalixiina kuwii suusuubana wa calaa aalihi nebiga ehelkiisa dushoodana salli iyo salaani ha ahaato iyo wa asxaabihi asxaabtiisa alladiina kuwaasoo ihtadow ku hanuunay bihadyihi nebiga waddadiisii sala allahu calayi wasalam watabacuu raacay maa wixii rasama uu u calaameeyey hu asaga lahum ayaga fadaanat waxaa u hogaansatay lahum ayaga almuluuku boqoradii wa khadacat waxaa u khuduucay oo u hogtay lihaybatihim ayaga ka haybaysigooda alumamu umamu ummadihii amaa bacdu markii ilaahay uu soo ammaanay buu halkan wuxuu ka bilaabay musanifku inuu nebiga ku saliya sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina nebigeenuna sayid buu ah sidaa ogeed baa nabigeenu laha ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa fakra maalinka qiyaame markay dadku isu yimaadaan ugaaskooda sayidka u ah waa aniga bani aadamko dhan faanna ma ahayo nabigeenu dhaqamo wanaagsan buu lahaa dhaqanka waxaa ka mid ah xaaraba albaaila wixii xumo iyo baatila inuu la dagaalamo qofka muminkana dhaqankaasaa lagu yaqaana waxa wanaagsan waa la taageeraa waana la garab istaagaa wax allaala wixii xunood aragtidna la dagaalam carabka wax kaga sheeg war iska daayo ka fogaada dheh haddaad gacanta kaga qaban karti gacanta wax kaga qabo qalbigana kana wa ayada alxaqa xaqana wuu taageera ta'yiidku waa xaqa in la taageero oo garab loo noqdo wa tamasa radaa'ila alradaa'il waa waxyaalaha liiliita qur-aanku damsiga wuu sheega damsi rabbana tmis soo qur-aanku inaad arag damsiga waa shaygoo la tirtiro shaygoo la tirtiro wey marka wixii radaa-iloo liiliitana wuu tirtiray wa axya alfadaa'ila fadaaishana waa waxyaalaha fiicfiican waxyaalahaasna wuu nooleeyey wa tamama makaarima alakhlaaq dhaqamadii wanaagsanaayay soo jireenka ahayo ambiyadu ay jireenna wuu dhammaystiro wuu buuxiye wahada annaasa ilaa siraati ila siraati almustaqiim dadkana wuxuu ugu yeeray waddo toosan uu yihi waddadaa soo qaada siraati aladiina ancamta ancama allaahu calayhim dadka ilaahay uu u barwaaqeeyey wadadooda yay yihiin min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxaa jirta aayaddan suuratu nisaa ku jirta ee lixdan iyo sagaal nabiyullaahi maxamed baa nin saxaabiyu maalin u yimi sida xadiis caaisha ay ka warramayso markaasuu wuxuu ku yidhi nabi allow waan ku jeclaha naftaydaan kaa jeclaa oo caruurtaydaan kaa jeclaa oo ehelkaygaan kaa jeclaa oo dadka o dhan baan kaa jeclaha nabi maxamed sal alla alay wasalam jacaylkaygu wuxuu gaarsiisan yahay anoo gurigayga jooga intaan ku soo xasuusto inaan ishayn waayo aan ku soo raadiya nabi maxamedow inaan wejigaaga arka bes waana saxaabi nebiga la noola galo madiinuu la jooga laakiin gurigiisa markuu tago ilmihiisa iyo isagoo dhex jooga baa qalbigiisa nebigu kusoo dhacaya markaasu soo baxaya nebigu raadinaya marka inuu arka jacayl u wuxuu leeyahay nebi maxamedow haddaan noolahay waa kanoo waa kula joogaya waan ku arkayaa markaan dhinto dadkuna ay dhintaan adiga dee jannadaa lagu geynayaa meeshii jannada ambiyada ilaah meelo sarsaraa lagu geyn anigana dee meesha ambiyada ma gaarayo inaan ku arki waayaan ka baqayaa qiyaamada nebi maxamed sal alla wasalam markaasaa nebigu ka aamuso shib aayaddaanaa soo degtay markii dambeeto nebiga kusoo degto jibriil ilahay uu soo dhiibay qofkii ilaah rasuulkiisa ateeca inay la jirayaan maa ladiina ancama allaahu maca aladiina ancama allahu calayhi min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqan marka qofkii nebi maxamed rumeeye dhaqan wanaagsan la yimaada nebi maxamed buu la jirankiisa noqonayaa almar-u maca man axaba yowma alqiyaama qofku ciduu jecel yahaybuu maalinka qiyaame la jiraya haddaad fircoon jeceshaha ka warran iyo gaalada banooniga dheesha oo aad tiraahda hameenkana ayagaan ku dhafrahaya maalinkiina salaada tukan maayo waxna baran maayo waxaan arkana waa caayihaya dadkana otoorey gelinhaya dhaqankan xun ciddii aad ka aragtay baad qiyaamada lasoo soo safanaysa haddaad laakiin nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali jeceshaha iyo saxaabadii nebi maxamed waddadoodiina martid qiyaamada layinkoodaad soo gelaysa marka adduunkan intaan joogno waa inaan nabiga saxaabadiisa ku dayana saan u liibaano nabiga ehelkiisa oo intii raacday oo dhan ah iyo saxaabadiisaoo qofkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama la kulmay rumeeyeyna sidaasna ku dhintay ah kuwaasna ayagana allah u naxariiso nabadgelyana dushooda yeelo nebiga dhaqankiisiibay raaceen wuxuu u calaameeyey raaceen mar kasta oo diinta ilaah lagu dhaqmo cadowga muslimiintu way jabayaan way kaa baqayaan wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ah, aat muxamedin muxamed aladii muxamedkaasoo ama sayidkaasoo xaaraba la dagaalamay albaaila baailka wa ayada xoojiyoo taageeray alxaqa xaqa wadamaasa tirtiray alradaa'ila waxyaalaha liliita wa axyaa nooleeyey alfadaa'ila waxyaalaha wanaagsan watamama dhammaystiray makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan wahadaa ugu yeeray annaasa dadka ila siraati wado almustaqiimi ee toosan siraati aladiina kuwii wadadooda dadka ugu yeeray ancama uu barwaaqeeyey allaahu alle calayhim dushooda min annebiyiina nebiyaasha iyo wasidiiqiina runlowyaasha iyo washuhadaai kuwa suusuuban ee shuhadada ah ee jidka alle ku shahiiday iyo wasaalixiina dadka wan wanaagsan wa aalihi nebiga ehelkiisana dushooda salli iyo salaam allaha yeelo nabadgelyaha naxariis iyo wa asxaabihi asxaabti alladiina kuwaasoo ihtadow hanuunay bihadyihi nebiga wadadiisa sal alla alay w watabacuu raacay maa shaygii rasama uu u calaameeyey hu shayga lahum ayaga fadaanat waxaa u hogaansamay lahum ayaga almuluuku boqoradii adduunka joogay baa muslimiinta u hogaansamay wa khadacat waxaa ka haybaystay lihaybatihim haybadoodaoo u hogtay alumamu ummadaha amaa bacdu intaa ka gadaal fa haadaa kani huwa aljusu athaani waa juskii labaad oo min khulaasati nuuri lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin kitaabka nuurulyaqiin loo yaqaano khulaasadiisii ka mid ah ratabtuhu waan hagaajiyay buu yidhi fii suwaycaatin saacado yar oo ikhtalastuhaa aan ka soo dafay min fursati lfaraaqi firaaqadii yar tahayd oo aan helay fursadeedii mutajasiman almamashaqata mutajashiman anigoo weliba isku xambaaraya almashaqata dhibta oo u dulqaadanaya liqilati bidaacatii badeecadayda yaraanteeda badeecadayda yaraanteeda wuxuu ula jeedaa aqoon badan melihi buu leeyihi wuu tawaaducaya amalan anigoo rajaynaya fii manfacati alqaasiriin kuwa himadoodu ay gaabatay inay ku intifaacaan oo amhaali anigoo kale ah mutawakhiyan anigoo ku dadaalaya oo dooranaya fii daalika arrinkaas salaamata atacbiiri cabiridda aan wax qorayo waxa aan qorayay iyo waxa aan sheegaya inay noqdaan wax fiyow wa suhuulata alfahmi iyo fahamka inaan fududeeyo sahlo muqtasiran anigoo ku gaabsanaya calaa siiratihi nebiga siiradiisii iyo qaabnololeedkiisii sala allahu calahi wasalam iyo wamaa wixii laaqaahu uu la kulmay bacda hijratihi markuu soo hijroodo maka ka soo baxay kabacdi oo min sunuufi liidaa'i dhibka loo geysanaya qeybihiisa iyo walmakaayidi dhagarta min munaafiqi lmadiinati madiina munaafiqiinteedii dhibkaas waxaaluu ka ahaday iyo walyahuudi yahuudiyo wa mushrikii qurayshin quraysh mushrikiintoodii alladiina kuwaasoo mushrikiintaasoo lam yaktafow aan ku gaabsan biikhraajihi kasoo saaridiisa min baladihi dhulkiisa ay ka soo saareen maka bal qaataluuhu way la dagaalameen wa xaraduu way ku dhiirigeliyeen calayhi dushiisa hayrahum ayaga cid aan ahayn oo dadkii bay ku direen oo min mushriki lcarabi carab mushrikiintoodii ah walxaal huwa asaguna saabirun uu adkaysanayo rajaa'a hidaayatihim hanuunintooda isagoo rajaynaya wamaa caamalahum iyo wixii uu kula dhaqmay bihi maagaas bacda an xaqaqa allaahu intuu usugay ka gadaal allaahu alle rajaa'ahu wuxuu rajaynayo bilfatxi wamaa dhe shayga caamalahum uu kula dhaqmay bihi shaygaas bacda an xaqaqa markuu u hirgeliyey kabacdi allaahu alle rajaa'ahu wuxuu rajaynayay oo bilfatxi furashada ah min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda suuban ayay ka mid tahay iyo wasafxi jeensashada uu ka jeensaday iyo walcafwi inuu iska saamaxay fa maalad waxaa usoo jeensto usoo leexday ileyhi xaggiisa annaasu dadkii wa dakhaluu way soo galeen fii diinillaahi ilaahay diintiisa afwaajan xalay kooxa kooxa yihiin fa bimaa raxmatin naxariis sababkeed oo minallaahi ilaahay xaggii ka ahaatay ayaad linta ugu jilacsanaatay lahum ayaga walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qalbi ee waxa weeyaan dhaqan xun khaliida alqalbi ee qalbi adag lanfaduu way kaa kala yaaci lahayeen min xawlika hareerahaaga fa as waxaan weydiisanayaa allaaha alle an yajcala inuu ka yeelo haa risaaladan khaalisatan mid baraxla naaficatan ee waxtaraysa innahu alle awalu mas-uulinkan wax la weydiiso kan inta wax la weydiiso kan ugu horreeya wey wahuwa xasbiya asagaa igu filan wanicma alla wanaagsana alwakiilu mid latala saarto musanifku wuxuu leeyahay juskani waa juskii labaad kitaabka loo yaqaano nuurulyaqiin khulaasadii aan soo khulaaseeyena weeye saacado yar oo aan fursad yara iyo firaaqo yara helay ayaan ku buuxiyey waxaa la rabaa markii fursad yara aad heshay in laga faaidaysto idaysto maalan karoonaa hadda la galay fasax dheer baa la galay saas ma dad baa laga yaaba inay iska ciyaaraan mar iska jiibsadaan mar iska soo toosaan dadna waxaa laga yaabaa saacadahooda intay wakti u samaysteen miduu qur-aan akriyay iyo maruu kitaab akhriyay iyo maruu salaad iyo maruu wax la baxa iyo maruu wax akrinahayay iyo maruu wax akhristo wakhtigiisuu ka faa'iidaysta wakhtiga kusoo maraana waa barwaaqo ilaahay qiyaamada kugula xisaabtami doono saacadda yaroo aan firaaqa helo marka baashaal iyo banuuni keliya kuga mashquule eh, wax khayraan ku buuxsaday buy taas waa qodobo fursaddii yaraydoo firaaqadaan helay waa ka faa'iidaystay midda labaad ayada laftirkeeda waxqoridda waa mashaqe waan u dulqaatay buy aqoontayduna waa iska yarayd buy waxaanan ugu talagalayba kitaabkan dadka aqoontooda ee yar tahay oo wax badan oo ku fiicnaa ka gaabiyey oo anoo kale inay ka faa'iidaystaan waxaan ku dadaalay buu yidhi kitaabku kitaab fudud inuu noqdo fahamkiisa la fahmi karo tacbiirka iyo waxa qoran wax adaga aysan ahayn ardaduna ay fahmi karaan mujalladkani wuxuu ku kooban yahay buu yidhi siiradii nebiga sal alla alay wasalam wixii madiine markuu yimid ka dembeeyey ilaa uu ka dhintay ma la fahmo mujaladkaanu intaasu ku saabsan yahi mujaladke mujaladka labaad markuu madiine usoo hijrooday ilaa uu ka dhintay ayaa mujaladka laga warramaya wuxuu la kulmoo dhibaata qolyihii uu ka soo tegay ee ree mako maka uga soo tegay kagama harin badar bay uga daba yimaadeen makay waxay uga daba yimaadeen uxud bay uga daba yimaadeen axzaab bay uga daba yimaadeen intaa way dhibahayeen magaaladii madiino uu yimidna laba qoloo gaalaahoo waxaa joogtay itixaan oo qolyana munaafiqiin ay yihiin qolyana yuhuud ay yihiin waxaa saddexaadoo dhibahayay mushrikiintii uu kasoo hijroodo ree maka oo quraysh tahayd mushrikiin aan ahayn oo carabta inteeda ka ah intuba waa isugu tageen wuu sabray wuu adkaystay wuu iska dhacshay markii dambena waa guulaystay markuu guulaystay oo magaaladii mako ay ka saareen ugu yimid hadda ninkii magaalada kaa saaro adigu dib u qabsatay waxaa laga yaba dadka qaarkood inaan layn lahaayo si wanaagsan buu ula dhaqmay waa iska fasaxay ka way soo islaameen dadkii amaa bacdu intaa ka gadaal fa haada kani huwa aljuz-u thaani waa juskii labaad oo min khulaasati nuurulyaqiini fi siirati sayidi lmursaliin nuuryaqiin la godo dee kitaabka magaciisa lagu xikaayoonayo kitaabkii nuurulyaqiinka aha khulaasadiisii weeye ratabtuhu waan tartiibiyo waan habeeyey fii suwaycaatin saacado yar oo ikhtalastuhaa aan ka soo dafay min fursati lfaraaqi fursadda firaaqada fursaddii yarta ahayd oo aan helay mutajashiman anigoo weliba isku xambaaraya u dulqaadanaya almashaqata dhibka liqilati bidaacatii badeecadayda iyo aqoontayda yaraantayda amalan anigoo rajaynaya fii manfacati alqaasiriina kuwa gaabiyey waxtarkoodoo amhaali anigoo kale ah mutawakhiyan anigoo dooranaya fii daalika arrinkaas salaamata atacbiiri qoritaanka nabadgelyadiisa inuu yahay wax fiican inaan qoro wa suhuulata alfahmi iyo fahamka fudaydkiisa muqtasiran anigoo ku gaabsanaya calaa siiratihi nabiga qaab qaabnololeedkiisii sala allahu calayhi wasalama iyo wamaa wixii laaqaahu uu la kulmay bacda hijratihi markuu soo hijrooday kabacdi oo min sunuufi liidaa'i dhibabka qeybahooda kala duwan aya walmakaayidi dhagarta kaydka waa dhagarta min munaafiqilmadiinati madiina munaafiqiinteediina uu kala kulmay iyo walyahuudi yahuud iyo wa mushrikii qurayshin quraysh mushrikiintoodii aladiina kuwaasoo lam yaktafuu aan ku gaabsanan biikhraajihi soo bixintiisa min bilaadihi dhulkiisa ay ka soo saaraan bal qaataluuhu way la dagaalameen kow waxaraduu dadkana way ku dire waxaraduu waxay ku direen oo ku dhiirigeliyeen calayhi dushiisa hayrahum ayaga dadkii aan hayna waxay yihahdeen war moxamed la dagaalamooy oo min mushrikiilcarabi carab mushrikiintoodii kale ah walxaal huwa isaguna saabirun u adkaysanayo rajaaa hidaayatihim hanuunintooda xaaluu rajaynayo wamaa wixii caamalahum uu kula dhaqmay bihi maaga bacda an xaqaqa markuu u sugay allaahu alle rajaa'ahu rajayntiisa rajihiisa bilfatxi furashadiina uu ugu dhammaystiray makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan ayay ka mid tahay iyo wasafxi safxiga waxaa loo yaqaanaa luqunto qofka laga dabo marka dadkii ka xanaajiyo dhibka u geystay ayuu ka jeensado waxba lama dagaalamin iyo walcafwi inuu iska dhaafo famaalat waxaa usoo leexday ileyhi xaggiisa annaasu dadkii wadakhaluu way galeen fii diin illaahi ilaahay diintiisa afwaajan xalay kooxa kooxa yihiin fa bimaa raxmatin naxariis sababkeed oo minallaahi alle xaggii ka ahaatay ayaad linta ugu dabacsanaatay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam haddaad tahay qof dabacsan oo dadka u naxariista ilaahay baa kugu beeray walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan ruux akhlaaq xun khaliida alqalbi ee qalbi adag lanfaduu way ka yaaci lahaayeen min xawlika hareerahaaga fa as-aluu waxaan weydiisanayaa allaaha alle an yajcala inuu ka yeelo haa kitaabkan iyo juskan khaalisatan mid baraxla naaficatan ee wax taraysa innahu alleh awalu mas-uulin kulla wax la weydiiso kan ugu horeeyo weeye huwa asagaa xasbii igu filan wa nicma alla wanaag badana alwakiilu mid la tala saarto wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wsabi